alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray waxaynu joognoo ka bilaabaynaa aayadda laba boqol toddobaatan iyo kow aayaddu waxay ku saabsan tahay sadaqadda muujinta la muujinaayo iyo qarinta la qarinaayo mid walba way ku saabsan tahay sadaqadii in la muujiyo iyo in la qariyaa labaduba waa suuragal haddii ikhlaas ruuxa ay ka tahay oo ilaahay dartii ay ka tahay ee aanuu istus uga jeedin uu muujin karaa sadaqadii fadligii ajarkana waa helayaa laakiin sunnuhu wuxuu ku fadli badan yahay in la qariyo faralka waxay yidhahdeen culammadu waxaa fadli badan muujinta la muujinaayo oo sakada waajibka ah si caalana in loo bixiyo ayaa fiican si aan markaa tuhmo xun looga qaadan qofka aan laysu odhan sakada ma bixiyo aan laysu odhan marka xaqii fuqarada inuu iska reebay inuu muujiyaa fadli badan bay yidhaahdeen sadaqadda faralka ah iyo ta kale si loogu daydo sunnaha wuxuu ku fadli badan yahay haddii sabab keensanaysa in la muujiyaa aynay jirin in la qariyo hoos loo bixiyo ayaa afdal ah sidaas aawadeed baa loogu daray toddobada harka carshiga ilaahay la hadhinaayo sabcatu yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh waxaana ka mid ahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam toddoba nooc in harka carshiga ilaahay la hadhinaayo yudiluhum allahu fii dillihi macnaha looga jeedaa waxay tahay fii dilli carshihi harka carshigiisoo hadhinayaa baa looga jeedaa ee har sifa ahaan ilaahay ugu sugnaaday loogama jeedo axaadiista qaar baana ku soo aroortay yacni markaa dadka qaarkood oo noocyadaas ah toddobadan maahee in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adallahu allahu fii dilli carshihi ilaahay wuxuu hadhinaya harka carshigiis marka xadiiskan kalena waxaa lagu fasirayaa isla macnahaasaa lagu fasiraya isla macnahaas ayaa lagu fasiraya xadiidkaa fii dilli carshihi sheegaye kalena culammada qaarkood baa quweeyey xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi isnaaduhu xasan sanadkiisu waa xasan ayuu yidhi toddobadaa waxaa ka mid ahaa noocyaal kale waa soo arooreen oo toddobada ka baxsane oo iyagana harka carshiga ilaahay la hadhinaaye oo uu ka mid yahay ruuxa markaa ka suga ruuxuu dayn ku leeyahay oo mucsir ah amaba ka dhaafa man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu allahu fii dilli carshi waa isla xadiiska aynu sheegay waa yahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida noocyada wa rajulun tasadaqa bisadaqa nin sadaqadaystay sadaqad fa akhfaaha dabeedna sadaqadii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ilaa bidixdiisu aynay ka ogaanayn midigtiisu waxay baxsatay aynay ka ogaanayn cajiib yacni qofku naftiisa ma waxbuu ka qarin karaa oo wuxuu isagu samaynaayo oo qasad iyo taqarub ula imanaayo miyuu awoodi karaa inuu jidhkiisa ka qariyo ama naftiisa ka qariyo culammadu waxay yidhaahdeen muraadku wuxuu u dhacayaa haddii qof bidixdiisa taagan yahay iska daa wax kale ma ogaanayo inuu wax bixiyey min shiddati alikhfaa ya midbuu hoosta wax uga laabayaa si aan dadkuba u dareemin bacdu salaf waxaa la soo naqliya dadka qaarkood alaabo ay wataan ayaa markaa intay lacag soo qaadaan bay alaabta u dhexgeliyaan oo sidii uga dhigaan hadhowba alaabtiisa dhexdiisu ka helaya cid alla cidsiisana ma yaqaan marka qarinta sadaqadda sunnaha la qariyaa way fadli badan tahay laakiin wakhtiyada qaarkood bay fadli badnaan kartaa muujinta sadaqadda sunnaha lafteeda la muujiyaa oo maxaa ka mid a waxaa ka mida dadkiibaa sadaqadii ka maagay horaa loogu dhici waayey nin baa si calana wax u bixiyey suu dadka u horraan qaado oo loogu daydo taasoo kale waxay noqonaysaa alafdalu huwa alibdaa afdalku in la muujiyo ayuu noqonaya dadkii baa loo jidaynaya man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha xadiiskaas sababtiisuba noocaasuu ku yimi noocaas ayuu ku yimi waxaa ka mid a sunnayaasha qaarkood bayn dadku aynay garanaynin markaa si markaa u baro qofkii cilmiga lahaa inuu si calana u sameeyo fadli ziyaada aba ku sugan waxaa ka mid a shakhsigaa wuxuu yahay mid lagu daydo oo sunnayaasha uu sameeyo dadkuna waa samaynayaan xaaladda caynkaasa inuu markaa si calana u sameeya waa afdal si dadku ay ugaga daydaan sunnahaas oo iyaguna ula yimaadaan haddii kale sunanku waxay ku khayr badan yihiin qarinta maslaxo gaaroo ku jirta muujinta haddiina jirin laakiin mid walba qofku ajarkuu ka helayaa haddii waxa weeye eh, ikhlaas iyo ilaahay dartii uu bixiyo ajarkii waa helayaa laakiin ajarkaa kala badanayo in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hiy ilaaba ilaa waa inay qarsoonaataa lama odhan haddaa muujisaan waxa wanaagsanaaday muujintaasaa fiicnaato wanaagsanaatay oo shay khayroo fiican mar hadday ikhlaas ku dhacday iyo mutaabaco maal xalaalana laga bixiyo haddii aad qarisaan oo fuqarada siisaanna way ka khayr badan tahay inaad muujisaan mar marleyba waxaa la siinayaa eh, fuqarada iyo dadka baahan baa la siinaya waxaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ummadihii hore ka midii inuu yidhi eh, waxbaan sadaqadaysanaya markaasaa dabeedna sadaqadii ayuu habeenisiidi wax sadaqadayso sadaqadii waxay ku dhacday ruuxu qani ah ayuu sadaqadii siiyey qanigiina waa iska qaatay subaxiibaa dadkii waxay ku sheekaysteen ruux qani ah oo hodan ah baa wax lagu sadaqadaystay ninkii baa sadaqadii dee waxa weeye aad ballan qaaday meesheedii may marin may waa inaan wax sadaqadaystaa qof dumara ayuu markaa sadaqadii siiyey iyadina waxay noqotay qof dumaroo sinaysata tiina dadkaa ku sheekaystay zaaniyad baa sadaqad siiyey habeenka kaleu haddana is wax sadaqadaysto tuug buu ku sadaqadaysto ninkii baa yidhi waxa weeye oo marna hani baa sadaqadda igaga dhacday marna zaaniya marna saariq culamadiiba weydiiyo waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa tan zaaniyada inay ku dhowrsoonaato oo markii horeba waxaa suuragal ah baahidu inay ku kallifaysay zinada dabeedna halkaa kasabku la galay kan saariqaana waxaa laga yaabaa isaguna dadka xoolahooda inuu kaga dhowrsoonaado kan qaniga ahna waxaa laga yaabaa isaga laftiisu inuu ku cibro qaato oo is yidhaahdo war xoolahaaga dee badan wax ka bixi calaa kulli xaal si yacni marka aan ku talagal ahayn ayaa waxaa dhici karta ruux qaniya in wax la siiyo lagu sadaqadaysto iyadoo la moodaayo inuu faqiirba yahay waayo dee akhniyaa fuqarada u eg baa jira ninku hadduu yahay nin khani oo ilaahay wax siiyey waa inuu markaa nicmadu ka muuqataa oo muuqaalkiisu aanu dayrin si loo tilmaansado dee markaysaga fuqarada iyo masaakiintiiyo dee isaga ugu yimaadaan ya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin xoogaa basiiradaysan markaasuu maal ma leedahay markaasuu haa nooc walba inuu leeyahay buu sheegay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu an yara asara nicmatii calaa cabdih allah wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa muuqaalkiisu inuu dayriyo maaha way dhacday tujaar wax lagu sadaqadaystay oo sadaqad la siiyey markaa si khatarana ayaa dhici karta in loo siiyo uh, aqniyada laftooda yacni loo siiyo sadaqadii waajibka ahayd markaa ku bixi mayso allahuma ilaa kuwii xadiisku ka soo reebay haddaanu ahayn ama caamiliintii ama mujaahidiintii yacni ama markaa yacni kuwii aanu ahayn shan xadiis sheegaya jawaab oo caamiliinta ka shaqaynaysa sakada ee loo xil saaray dee qusumkooda waa qaadanayaan wain kaanuu akhniya walow akhniyaba ha ahaada wakadaa mujaahidka yacni markaa waa sidaas allah waxa uu yidhi in tubdu sadaqaati fa maahi in tubduu haddaa muujisaan asadaqaati sadaqooyinka tudhiru sadaqaati tubduu ayuu wuxuu ku fasiray tudhiru waana isku macna haddaa muujisaan sadaqaadka ay nawaafila sunnaha ah muxuu ugu qaydayaa sunnaha ah faralka waxay yidhahaan culammadu waa in markaa la muujiyaa ee noocan siriga la fadilayo faralkii noqon maayaane sunnahay noqonayaan fa nicimmaahi maahi waxaa nicmo lahaaday ay fa nicma huwa shay baa nicmo lahaaday shay-an min jihati shay buu u nicmo lahaaday ibdaa'uha almaqsuusu bilmadxi ibdaa'uha ka ammaanta lagu gaar yeelay waa muujinta la muujinaayo sadaqadda weeye marka nicma iyo maa bay ahayd fa nicma maa nicmona waxaa ku sugan sideeda luqaad baa ku sugan nicma waa luqada ugu caansan laakiin afar luqaa ku sugnaa nicma iyo nacma iyo nicima iyo nacima arbacu luqaat maha afarta luqo in la wada akhriyey maaha waxaan ka hadlaynaa carabi ahaan baynu ka hadlayna nicma iyo nacma iyo nicima iyo nacima afartaa luqaa marka hore ku sugan marka nicma iyo maa markay israacaan nicima markii horeba luqay ahayd waxaa la akhriyey fanicima iyo fanacima nuunka kordhiga iyo hoosdhigaba waa la akhriyey weji kalena waa sheegeen marka maadaasi waxay noqonaysaa tamyiis bay noqonaysaa fii wajhin marka macnuhu wuxuu u dhacayaa fa nicma waxa wanaagsanaaday ay huwa shayun shay baa wanaagsanaaday maa ay shay-an min jihati shay buu wanaagsanaaday hiya sadaqadii bay u noqonaysaa waana almaqsuusu bilmadxi sadaqadii markay u noqoto mudaaf baa la qadari mudaaf marka loo qadaro damiirkii munfasilka ahaa wuxuu noqonayaa markaa mid markaa mutasilu noqonaya oo hiyadii haabay isu beddelaysaa ibdaa baad qadarto mudaaf ah ibdaau hiya odhan maysi ibdaauhaa haadani damiirkii hiya ayaa haa isu bedelay markii mudaaf loo idaafeeyey saasay ku timi macnaheedu waxay tahay fa nicimmaa hiya ay fa nicma shay shay baa nicmo lahaaday maa ay shay-an min jihati shay buu u nicmo lahaaday hiya sadaqaday u ee ibdaa'u qadar ibdaa'uha almaqsuusu bilmadxi kaa maanta lagu gaar yeelay ibdaa'uhaa sadaqada muujinteeda weeye wain tukhfuuha haddii aa qarisaan tusiruuha aa qarisaan wa tu'tuuha aa siisaan sadaqadii alfuqaraa'a fuqarada aa siisaan labadii mafcuulba waa haysataa alfuqaraa iyo yacni fa huwa madkuurka la soo sheegay oo ikhfaaga sadaqadda la qarinayo iyo fuqarada la siinayo ahaatay waxaa kuu bannaa ikhfaaga inaad u celiso damiirka waayo marlayba fuqarada la siinaya waxaa kaloo kuu bannaan eh, inaad damiirka ula dhaqanto sidii ismu ishaaraha oo aad tidhaahdo fa ay falmadkuuru ka la sheegay kala soo sheegay hoosta wuxuu ka yahay laba shay oo maxay ah ikhfaa'u sadaqati wa iitaa'uha alfuqaraa sadaqadii in la qariyo iyo fuqarada in la siiyo fa huwa madkuurka la soo sheegay khayrun lakum waa idiin khayr badan yahay oo wuxuu idinka khayr badan yahay min ibdaa'iha muujintaa sadaqadda muujinaysaan wa iitaa'iha iyo siintaa siinaysaan alagniyaa'a kuwa hodannada a siinaysaan ismu tafdiil buu u fasiray oo khayrun waa ismu tafdiil oo asalkiisu wuxuu ahaa akhyaru buu ahaa calaa wasni afcalu isagaa khayr badan laakiin hamsada kasratulisticmaalkaa loo xadfay wa qaaliban ahnaahumu khayrun washar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar sida badan carab waxaa kaga fillaaday oo ka deeqay yacni akhyaru iyo asharu inay yidhaahdaan waxay kaga kaaftoomeen khayrun iyo sharun bikasrat listicmaal baana hamsada loo riday si naadiray dhacdaa marmar in hamsadaa la sugo bilaalun khayru nnaasi wa bnu lakhyari sida shaacirku markuu lahaay oo kale wa bnulakhyari waa yahay waxaa kaloo bannaan khayrun in loo fasiro mujaradu mujaradulwasfi sifada keliya oo la yidhaahdo khayr bay idiin leedahay ee waa khayr waa idin khayr badan tahay aan la odhan erayga khayr marna mujarad ulwasfi baa loo isticmaalaa marna ismu tafdiil baa loo isticmaalaa macaani kalena waa loo isticmaalaa sida ism inay tahay ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa afartaa macnaa loo isticmaalaa khayrun laha min almacaani arbaca khayr waxay leedahay afar macne ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa mar waa isim oo waxaa looga jeedaa maalkii baa khayr la yidhaahdaa ama xasanadii baa khayr la yidhaahdaa waa magac wa inahu lixubbi alkhayri ay lixubbi almaali alkhayr bimacna almaal marna waxaa loo isticmaala tafdiil marna waxaa loo isticmaala mujarad lwasfi waa marka la yidhahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi waa mujarad lwasfi waa khayru min alkhuyuub khayr khayrarka ka mida marna waxaa loo isticmaalaa masdar oo khaaro masdarkeedii baa loo isticmaala marka haddii mujarad lwasfi loo isticmaalona waxay noqonaysaa fa huwa khayrun lakum kaasi khayr buu idin leeyahay laakiin tafdiilkaasi fiican fahuwa madkuurka la soo sheegay khayru lakum waa idinka khayr badan yahay min ibdaa'iha muujinta la muujinaayo wa iitaa'iha iyo la siinaayo alaghniyaa'a aghniyada la siinaayo masdarka iitaa sida markaa ficilkiisu u qaadanayo laba mafcuul ayaa masderkiisuna dee laba mafcuul qaadanaya marka mafcuulkii labaad waa loo idaafeeyey kii koowaadna waa yaallaayo waa alaghniyaa'a amaa sadaqat lfardi sadaqadda faralkaa miya fal afdalu sida fadliga badan li idhaaruhaa in la muujiyo weeye sadaqadda faralka ah maxaa loo muujinaya u fadli badnaatay liyuqtadaa bihi si loogu daydo walianlaa yutahamayo si aan loo tuhmaysan inuu maanicu zakaat yahay si aan loogu tuhmaysan ya waar khayr qaba maaha weligii meeluu sako ku bixinayo lama arag hmm, si aan loo odhan dadkiina xan iyo waxba ugu sababin tuhmadiisuna u xumaan waa waynu sadaqada faralkaa muujiyaan wa iitaa'uhaa siinta la siinaayo sadaqada alfuqaraa fuqarada la siinayaa mutacayinun waaba mid markaa waajiba iyadu waa mutacayin weeye ma maaha mid loo door leeyahay in akhniyada la siiyo ama fuqarada la siiyo ee lasman waa in dadka baahan la siiyaa marka iyo asnaafta kale ee markaa sharcigu u xadiday laakiin fuqaradu waa ugu muuq dheeri in aayadda nawaafisha lagu xambaarana waxa u daliila yidhaahdeen wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum waayo sadaqadda faralka ah in qarinteedu fadli badan tahay cid sidaa qabta oo culammada ka mida la mooga wa yukafiru waa daadinayaa oo waa idinka tirtiraya ama idinka masaxaya idinka baabi'inaya bilyaai wannuuni yaa iyo nuunba waa la akhriyey majzuuman xaal la jazmiyey waxay noqonaysaa marka wa yukafir bay noqonaysaa qira'ada kale way noo soo socotaa waa marfuucan marka dambu sheegay inaga musxafka waxaa inoo qoran wa yukafiru wa marka qiraa'ada kale u asala jalaaleynka bilyaai wanuuni ya iyo nuun marka la akhriyo waa laba qiraa'e majzuuman xaal la jasmiyey wa yukafir iyo wanukafir bilcadfi calaa maxalli fahuwa xaaluu ku sugan yahay cadaf lagu cadfaayo maxalka fahuwa lagu cadfaayo oo jawaabu shardigii bay ku cadfanta fa'da iyo waxa ka dambeeya bay ku cadfanta sidaas aawadeed baa la jasminayaa waana daadinaynaa waa masaxaynaa waa idinka tirtiraynaa sayi'aadkiinna wax ka mida haddaa markaa sadaqadii qarisaan oo fuqarada siisaan saasaa markaa macnuhu dhacay qiraa'ada marka lagu socdo jasmiga ah waa yukafir iyo wanukafir layskuma taagayo fahuwa khayru lakum laa budda min waslin cala hadihi alqira'a in la wasliyaa markaa laazim noqonaysa waa qiraa'ada kale tan musxafka hadda maaha waayo waxaa lagu cadfay maxalka fa huwa khayrun lakum marka waxa weeye jawaabu shardigii oo kalay tahay yaduna gaarkeeda markaa dee uma wa marfuucan majzuuman waxay noqonaysaa xaal majzuuman xaal la jasmiyey wa marfuucan iyo xaal la rafciyey cala listinaaf istinaaf lagu rafciyey wa markaa la yidhahdo calaa haadaa waxay noqonaysaa jumlo cusub oo la bilaabanayo ayay noqonaysaa waawiguna waawul buu noqonayaa waawulcadfi eh, noqon maayo jumlada istinaafiyadina laa maxala laha min alicraab jumalkii aan maxalka icraabta ku lahayn bay markaa ka mid yihin aalaytu ay aqsamtu walqasamu bar low taaba man casa alcaza wantasar toddobada jumle ee lagu kulmiyey beytkaas ayaa laa maxalla laha min alciraab la yidhahda wa yukafiru cankum wuxuu idinka daadinayaa idinka tirtiraya ama idinka masaxaya idinka baabi'inaya cankum xaggiinna min sayi'aatikum dembiyadiinnii wax ka mida min bacdi sayi'aatikum sayi'aadkiinnii ama dembiyadiinnii wax ka mida mintaasi waa tabciid nuxaaddu waxay isku khilaafsayn midta tabciidka ahi ma isimba ma xarafba jamaahiirta nuxaaddu waxay qabaan inay xaraf tahay laakiin zamakhshari baa wuxuu maray minta tabciidiyadii minaha kale lama mid ahaa ee iyadu waa isim marka calaa haadaa sida markaa zamakhshari haddii lagu socdo waxay noqonaysaa min in bacdiga lagu fasiray marka bacda ayaa la odhanaya waa la kordhigaya oo mafcuulu bihigii mintaa noqonaysa calaa haada min waa mudaaf sayi'aatina waa mudaafu ilayhi wa calaa hada alra'y la calaa ra'yi aljumhuur saaxibuulxaashiya labaa wax buu isdhex gelinayaa oo markaysagaa inuu markaa sidaa zamaqshari marna soo qaato oo bacda yidhaahdo marna samiinuulxalabi waa ka soo naqlinayaae inuu markaa uu yidhaahdo yacni mafcuulkii wuxuu noqonayaa mid la qadaraayo oo shay u qadaraayo laakiin minta isima haddii la maro dee mafcuulkii minkuu noqonayaa ra'yiga zamaqshari marka waxaad mooddaa laba ra'yo oo kala duwan inu isdhex gelinayo wa yukafiru cankum wuxuu idinka masaxayaa idinka baabinayaa xaggiina min sayi'aatikum ay min bacdi sayi'aatikum bacdi aad iska qadarto ama bacda sayi'aatikum aad tidhaahdo minta ayaa ra'yiga shaadka ah ee uu maray la raaco oo layidhaha iyadaa mafcuulka bihigiia oo la kordhiga marka dabdiga saasaabuu dabdinaya laakiin calaa kulli xaal waa talfiiq bayna qowleyn wallahu bima tacmaluuna khabiir allahu allah bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan wuxuu u ahaaday khabiiru mid u aqoon badan oo u ogaal badan caalimun bibaatinihi ka daahiri waa og yahay bibaatinihi kiisa qarsoon ka daahirihi sida kiisa muuqda u og yahay ayuu kiisa qarsoonna u og yahay laa yakfa calayhi shayun minh kama qarsoomaayo wax ka midi wax camalkiinna ka midi allah kama qarsoomaayo qaala allahu tacaala laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa laysa calayka korkaaga ma ahaanin hudaahum hanuunintoodu adiga kuma saara walaakina allaha ha yeeshee allah baa yahdi hanuuninaya man yashaau kuu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo ama hidaayatahu allah baa hanuuninaya wamaa tunfiqu wax kastaa baxsataan maadu waa shardiya oo min khayrin khayr ah falianfusikum ay fa huwa infaaqa eh, baxsateen waxaasi lianfusikum nafihiinnu u sugnaaday sawaabkiisii ajarkiisu falianfusikum ay fa huwa oo infaaqa u noqonayso oo mudaaf loo qadaro ay fa sawaabu infaaqihi lianfusikum wamaa tunfiquuna ma baxsanaysaan waxbaba ilaba wajhi illaah wejiga ilaahay doonisaad doonaysaan daraaddeed mooyaane wax kale uma baxsanaysaan yacnii ha u baxsanina wax kale waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa khabar looga jeedo inshaa wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataano min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum waa laydiin dhammaystirayaa ajarkiisa iyo sawaabkiisa idinkaa laydiin dhammaystiraya wa antum laa tudlamuun waxaa laydin dhammaystirayaa walxaal antum idinku laa tudlamuuna aan laydin dulmiyin waxba aan laydinka nuqsaamin waxaa bannaan jumlada xaaliya inaad ka dhigto walxaal antum laa tudlamuun waxaa kaloo bannaan inaad caatifa ka dhigto wa antum idinka laa tudlamuuna laydin dulmin maayo waxba laydinka nuqsaamin maayo lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illah lilfuqaraa'i sadaqaadku waxay u sugnaadeen kuwa fuqaradee baahan aladiina kuwaasoo uxsiruu la xabisay oo la xidhay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah loo xidhay yacni iyagaa naftooda u xidhay jihaadka laakiin waxaa laga soo qaaday kaannahu daafic kala xidhay oo cid kala xidhay taysiirka allah u yasiray inay markaa nafooda u xabisaan jihaadka ayaa markaasaa laga tilmaamay ama jihaadkuba laga tilmaamayo inuu xabisay dabeedna markaa la qariyey jihaadkii laa yastaiicuuna darban fi lard waxaa la xidhay laa yastaiicuuna xaal aynay karaynin darban socod aynay karaynin fil ardi arlada ay socdaan oo tijaaro iyo baayic mushtari iyo wax la mida ah ay u socdaan aynay awoodayn jihaadka aynay ka bixi karayn almashquulu laa yushqal yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min altacafuf yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahiluka xaalkooda ka jaahilka ahi aghniyaaa hodanna inay yihiin buu u malaynayaa qaar haniye ah oo hodanna ah oo maalqabeena inay yihiin ayuu u malaynayaa wuxuu ugu malaynayaa min altacafufi ay min ajli atacafuf dhowrsooni daraaddeed ay su'aasha iyo baryada ka dhowrsoon yihiin aawadeed buu ugu malaynaya tacrifuhum bisiimaahum tacrifuhum waad garanaysaa bisiimaahum calaamadahoodaad ku garanaysaa oo maxay ah laa yas'aluuna annaasa ilxaafa ama xaal laga dhigo laa yas'aluuna annaasa xaal dadka aynay waxba weydiisanaynin ilxaafan ay mulxifiina xaalay xaduurayaanoo su'aasha ku celcelinayaan xaalay sidaa yihiin aynay waxba weydiisanayn annafyu lilqaydi waalmuqayadi macan labadaba waa laysla nafinayaa laa su'aala walaa ilxaax loogama jeedo su'aasha waa samaynayaane xaduurka iyo ku celcelintay ka maran yihiin muraadku ma aha ee labada midna ma jirtaa laga tilmaamaya annafyu lilqaydi waalmuqayadi macan wamaa tunfiqu wax kastaa baxsataanoo min khayrin khayra fa ina allaha bihi caliim allah waa u aqoon badan yahay cilmigiisana waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya inuu idinka abaalmarina aladiina yunfiquuna amwaalahum biاlleyli wاnnahaari sira wacalaaniyatan falahum ajruhum aladiina kuwii yunfiquuna bixinaayey amwaalahum xoolahooda bixinaayey bileyli habeenka gudihiisa bixinaayey bacdu waa darfiyo bacda mar baa loo isticmaalaa darfi afariyo toban macnay u soo aroortaa bacdu arbacata cashara macaani afar iyo toban macno marka daraf baa loo jeedaa bileyli ay fi leyli habeenka gudihiisa bixinayo wanahaari maalinta gudaheeda bixinaayo siran ay dawii sirin xaalay sir u saaxiib yihiin iyo xaalay calaaniye u saaxiib ama siran ay musiriina xaalay siraysanayaan oo hoos u bixinayaan wa calaaniyatan ay wa mucliniina iyo xaalay muujinayaan xaal walba wax bixinaya falahum ajruhum iyagu u sugnaaday ajarkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisu ugu sugnaaday oo la yidhaahdo yacni jaarkiiyo majruurka iyo darafka mid walba istiqraarka ku camal falaya oo isu marayaan labadaba falahum waxaa u sugnaaday iyaga ajruhum ajarkoodii cinda rabbihim rabbigood agtiisu ugu sugnaaday wajhun aakhar in la ajriga laga xaaleeyo falahum yaguu u sugnaaday ajruhum ajarkoodu ajarkoodu wuxuu u sugnaaday cinda rabbihim xaaluu ahaaday kaa'inan cinda rabbihim rabbigood agtiisa mid ku sugan uu ahaaday labada wejina ka hore ayaa fiican walaa khawfun calayhim cabsiyu korkooda kuma sugna innaba oo baqi maayaan markay dadku baqaan walaa hum yaxzanuun mana aha qaar tiiraanyoonayo murugoonayo ma aha aayaddan hore laysa calayka hudaahum waxay lahayd sababu nuzuul bay lahayd waxaana la soo wariyey asbaab mutacadida sababaha lagu soo wariyey waxaa ka mid ah saddex sababood baa la soo wariyey asbaabta qawiga ah marka la eego kuwaan asixina daciifka ah inaga dhaaf saddexda sababood ee qawiga ah ee culammadu ay quweeyeen saddexdaba way isku dhow yihiine cabdulahi ibnu cabbaas baa laga warinaya can ibni cabbaasin qaala kaana unaasu min alansaari lahum ansibaau wa qaraabatu min quraydata wannadiir cabdulahi ibnu cabaas wuxuu yidhi waxay ahaan jireen dad ansaartii ka midii qaar marka qaraabo ku leh qoladii reer bani qurayde ee yuhuudda ahayd iyo qoladii reer banu nadiire ee yuhuudda ahayd bay qaraabooyin ku lahaayeen haddee carabtiiyo yuhuuddu way kala guurguursan jireen yacni waagaa hore qabla alislaam marka qaraabooyin bay ku lahaayeen wa kaanuu yattaquuna an yatasaddaquu calayhim wa yuriiduuna an yuslimuu waxaynay ka baqi jireen inay wax ku sadaqadaystaan markaa sadaqadii bay u diideen waxba waa siin waayeen waxaynay ka rabeen inay islaamaan bay ka rabeen fanasalat laysa calayka هداهم walaakina allaha yahdii man yashaa wmaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wmaa tunfiquuna ila ابتغاء وجه illaah wmaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun aayaddan baa kusoo degtay ibnu jariir atabari baa tafsiirkiisa ku soo wariyey sanadkuna waa saxiix sabab labaad waxaa soo wariyey nasaa'i iyo xaakim iyo tabaraani kabiirka iyo diyaa almaqdasi iyo wakayrihim sababtaa labaadna cabdulahi bnu cabbaas waxa uu sheegay waxay karaahiyaysan jireen an yardakhuu liansaabihim min almushrikiin inay wax siiyaan dadka marka waxa weeye ay qaraabada yihiine gaalada ah mushrikiinta ah tii hore yuhuud bay ahayd tanna waa mushrikiintii markaasay deedna wax weydiisteen markaasaa aayaddu ku soo degtay farakhasa lahum markaasuu u ruqseeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkoodna nusuulka waxay ka hormarinayaan ruqsada farakhasa lahum fanasalat waa u ruqseeyey dabeedna waa soo degtay farakhasa lahum bay ugu soo aroortay kutubo badan oo uu ka mid yahay tabaraani kabiirka uu ka mid yahay xaakim uu ka mid yahay keyrkood laakiin eh, nasaa'i sunan kubraha waxay ugu dhacday faradakha lahum waxay u eg tahay masaajirta kale marka loo eego in sawaabku yahay farakhasa lahum calaa kulli xaal sabab nusuulkaasina waa qawi culamada qaarkoodna waa qawiye sabab kaloo saddexaad oo iyaduna sheegaysaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amri jiray inaan waxba la siinin ilaa aayaddu soo degtay dabeedna markii aayaddu soo degtay yacni markaa u ogolaaday sabab kaloo saa sheegaysaana waa jirta asbaabtaasi dhammaan waxay tilmaamaysaa dadkii gaalada ahaa ee qaraabada la ahaa in wax lagu sadaqadaysan karo bimacnaa haddaynay xarbiyiin ahayn ay yihiin qaar muslimiinta heshiis ka dhaxeeyo ama mucaahadiin ah ama ahlu dimme ah iyo wax la mida in sadaqad la siin karo wax lagu sadaqadaysan karo saasaa laga qaadanayaa aayadda iyo sababnusuulladeedaba laga qaadanayo waayo aayaddu maxaa la yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa hanuunkooda adiga kuma saara allah baa cidduu doono hanuuninaya cidduu doono inuu hanuuniya ayuu hanuuninaya waxaad baxsataanna yacnii idinka idin anfacayaan oo nafihiinay u sugnaadeen haddaad wax baxsataanna ilaahay dartii unuu baxsada wax kale ha u baxsanina waxay khayr baxsataanna ajarkeeda waa helaysaa marka haddii gaal la siiyo iyo haddii muslim la siiyo mid walba ajarkii waa laga helayaa sadaqadii sunnada ahayd laakiin sadaqadda faralka ah kuma baxayso gaalkii sadaqadii faralka ahayd ama zakaatulfitri ha noqoto ama zakaatulmaal ha noqotee gaala kuma baxayso ha yeeshe sadaqadda sunnaha ah gaalada haddii la siiyo way ku baxaysaa ajarna waa laga helaya halkaa hore yaro baraarujiyo bilyaa-i iyo wannuuni waxa kale leh marfuuca marka ay tahay waxa weeye nuun waa la akhriyey marfuuc iyo majsuumba ya-da rafco keliya la akhriyey wa nukafir iyo wa nukafiru nuunku labadaba waa leeyahay marfuuca iyo majsuumkaba ya-duna rafcada keliyay leedahay wa yukafiru bilyaai marfuucan cala listinaafi xaggaa dambey ku xidhantahay iyo wa nuuni majzuuman bilcafi cala maxalli fahuwa wa marfuucan cala listinaafi yacni labadaba nuunku labadaba waa leeyahay qiraa'ada nuunka marka la akhrinaayo wa nukafiru iyo wa nukafir labadaba waa la akhriyey laakiin qiraa'ada ya wa yukafiru keliya ayaa la akhriyey waayahay aanu soo noqonna halkan ka hadlaynay gaalada sadaqadda sunnada waa la siin karaa saas aawadee xadiiska soo arooray ee sheegaya walaa ya'kul tacaamaka ilaa taqiy loogama jeedo taxriim la xaaraantinimayna laga tilmaamaayo waxaa laga tilmaamay inay awlo tahay latusaaxibu ila mu'minan walaa ya'kul acaamaka ila taqiy waxaa laga tilmaamayaa inay afdaliyada tahay baa laga tilmaamaya laakiin ma aha cala taxriim in laga tilmaamayo sidaas aawadeed aayadda iyo asbaab nusuulku waxay caddaynayaan sadaqadda sunnada ah in gaalada la siin karo kuna ansaxayso ayaa laga qaadan wa markay qaraabo yihiinna way ka xag jiraan markay qaraabo yihiinna waa ka xaq jiraan waa tii caaisha ay weydiinaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku tidhi hooyadaya ayaa noo timi yacnii asma hooyadeed oo abubakar ay kala tageen oo mushrikada ahayd oo gaalada ahayd ayaa intay maka ka timi madiine ugu timi illa carruurteedii qayb ka midaa ah joogteen marka caaisho may dharin laakiin dee aayo aabbay u ahayd oo walaalaheed bay dhashay qaar ka mid marka waxa weye waxay noo timi iyadoo raaqibo ah oo jecel inaan wax siino waana mushrikad wax ma siinaa nebiga u ruqsaya wuxuuhi siiya dabeedna waa siiya haakada aayadda kale allah wuxuu inoo sheegayaa fuqaradii ee muslimiinta ay jihaadaysay ee nafahoodii jihaadka u soo xidhay ee aan jihaadkii ka shaqo tegi karayn tijaaro iyo wax kalena aan ku mashquulayn su-aashana ka dhowrsoonaa sadaqaadka in iyaga la siiyo waa dee iyaga in la siiya waa sii fadli badantayba marka niman ahlu sufa'a ah baa jiray muhaajiriin bay ahaayeen waa soo hijroodeen fuqarana waa ahaayeen may shaqo tegin waxay iska degganaayeen masjidka xaggiisa dambe ayay markaa iska degganaayeen wakhtiyada qaar way badan jireen wakhtiyada qaarna way yaraan jireen maaha cid iska go'an may ahayn ninkii wax helaa dee waa ka bixi jiray kii kalena de halkaasu iska joogi jiro wax loogu keenkeeni jiray markaasaa beeraha dee inta laga soo gooyo yacni geetimiraadiyadii oo markaysaa markaa laamihii timirtu marka ka laalaado rucubadu saa uga laalaadaan ayaa markaa halkaa la suri jiray markaasi ka guran jireen wixii la helana halkaa lagu siin jiray laakiin dee baahidaa badnayd baahidii ayaa badnayd marka niman wax weydiista oo dadka baryana may ahayn abu hureyra waa tuu yidhi gaajo daraaddeed baan dhici jiro oo suuxi jiray markaasaa laysu odhan jiray suuxdimow qabaa wamaa biya ila aljuuc gaajo waxaan ahayna ima hayaan buuri ya axaadiistan uu markaysaa markaa riwaayo batay axaadiis fara badan uu soo wariyey oo saxaabada axaadiista laga soo wariyey uu ugu riwaayada badan yahay yacni sahl iyo raaxo kuma keenin ya laa yunaalu alcilmu biraaxati iljasad imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey imaamkii yidhi cilmiga laguma gaadho raaxada jidhka laguma gaadho ya laa yunaalu lcilmu biraaxati aljasad cilmiga dhibaataa loo maraa kadeed iyo dhibaataa loo maraa man jadda wajad marka saxaabadaas qofkii wax helaa ee ka mida fuqaradaas wuu ka bixi jiray kii markaa waxa weeye wax aan haysanno dee halkaasuu ku sugnaan jiray marka kuwa in sadaqaadka la siiyo ayaa dee la fadilayaa oo ay xaq u leeyihiin xaalkoodana allah wuxuu ku sifaynayaa inay wanaagsan yihiin su-aasha ka dhowrsoon yihiin jihaadkii ay nafahoodii u soo xidheen yacni marka inay tijaaro iyo baayac mushtari iyo shaqo kale ka doonanayn su-aashiina ay ka dhowrsoon yihiin oo dadka aynay waxba weydiisanayn dadkii barye laa yasaluuna annaasa ilxaafa lisaa'ili waalmaxruum yacni ka markaa saa'ilkee wax ku weydiista iyo ka aan waxba ku weydiisan ee baahan labadaba in markaa yacni xaq ay xoolaha ku leeyihiin ya yacni xaq ay ku leeyihiin labada qayboodba waayahay allah waxau yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa walamaa manaca sala allahu alayh wasalam markuu nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam min atasaduqi cala almushrikiin min atasaduqi cala almushrikiin mushrikiinta in wax lagu sadaqadaystoo la siiyo liyuslimuu si ay u islaamaan daraaddeed nasala waxaa soo degay laysa calayka hudaahum korkaaga kuma sugnaa oo kuma saaraa hudaahum hanuunintoodu ay innaasi damiirkuu fasirayaa cidduu ku dhacaayo hudaahum ay huda nnaasi hanuuninta dadku korkaaga ma saara lagu hanuuniyo ila dukhuuli fi lislaami islaamnimada inay soo galaan lagu hanuuniyo innamaa calayka albalaaqu waxaa ku saaran oo qura gaadhsiin aad dadka gaadhsiiso risaaladda ayaa ku saaran laakiin ilaaba ilaa hanuuniyo islaamnimada soo geli cidi kuguma kellifin haddaad nebi maxamed tahay calayhi salaatu wasalaam in calayka ila albalaaq walaakina allaha yahdii man yashaa ha yeeshe allah baa hanuuninaya man yashaau kuu doono hidaayatahu hanuunkiisa uu doono hanuunintiisa uu doono marka hidaayatahu waa mafcuulkii yashaau inaga nidhi yashaau sida badan mafcuulkeeda waa la xadfaa ee siyaaqa laga gartaa an yahdiyahu iyo hidaayatahu waa bimacnan wa an yahdiyahu marna waxaa la sheegayaa ficilkii oo anta masderiyadaa wataa marna masderkii oo yacni markaa quman baa la sheegaya marna masderkii oo mu'awalah man yashaau hidaayatahu kuu doono hanuunintiisa uu doono allah baa hanuuninaya ila dukhuuli fiihi inuu islaamnimada soo galo uu ku hanuuniyo wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataanoo min khayrin khayr ah yacni maalin maal ah falianfusikum yacni markaa sawaabkiisu wuxuu u sugnaaday nafihiinni u sugnaaday ay fa huwa oo infaaqa loo celinayo infaaqa xaggee lagu sheegay tunfiqu baa lagu sheegay masdarkiisa u celi haddana mudaaf qadar ay sawaabu infaaqihi bixintaa bixinaysaan ajarkiisu lianfusikum nafihinna u sugnaaday lianna sawaabahu sawaabka infaaqu lahaa nafuhu u sugnaaday wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan maad waa naafiyo ilaba ibtiqaa'a wajhi illaah lishayin min alashyaa shay ashyaada ka mida dartii u bixin maysaan ila ibtiqaa'a ay ilaa libtigaai wajhi illaah wejiga ilaahay doonisa doonaysaan daraaddeed mooyaane wax kale uma bixinaysaan yacnii ha u bixinina wax kale ayaa loo jeedaa wa nafyun yuraadu bihi nahyu ay walaa tunfiquu shayan ila btigaaa wajhi illaah ay sawaabihi ajarka ilaahay iyo sawaabka ilaahay dartii waxaan ahayn ha u bixinina macnuhu u dhacaya marka sawaab buu ku fasiray wajhi illaahi laa gayrihi min acraadi iddunya waxaan wejiga ilaahay ahayn oo yacni markaa bidhaamaha adduunyada ka mida ama ujeeddooyinka adduunyada ka mida min acraadi iddunya carad waxaa la yidhaahdaa adduunyada markaysa markaa eedaba ama maalkeedi iyo magaceedi iyo maamuuskeed waxaasoo dhammi waa carad waa shay marna imanaya marna suuraya hadday madaxnimo tahay hadday xoolo tahay hadday magac iyo maamuus tahay kulluha waa carad bacrid waa yazuul waa soo darinaya waana tegaya ya waa iska harkaa labadiisa dhoollood weeye marka waxyaalaha markaa adduunye marna imanaya marna tegaya marna suulaya aawadeed ha u bixinina khabarun bimacna nahyi siiqadu waa khabar macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan ay walaa tunfiquu shayan ila ibtiqaa'a wajhi illaah haddaba ta'wiilka uu ku awilay wajhillaahi sawaabihi ajarka ilaahay waxaa ku sugan nadar way waa ta'wiil allah waxaa u sugnaaday weji xaqiiqiya u sugnaaday marka isbaatu sifati wajhi lilaah baa aayadda laga qaadanayaa sida nusuus kaleba u sheegtay in la awilana ma aha sawaab la doonaya waa macno ka laazimaya laakiin dee wejiga ilaahay inay doonayaan inay arkaan mu'miniinta waxay u tahay shay maqsuud ah bay u tahay annadaru ilaa wajhi illaah ya as'aluka laddata annadari ilaa wajhik ducooyinka soo aroray waatay ka mid ahayd as'aluka laddata annadari ilaa wajhik waxaan ku weydiisanayaa macaanka daawashada wejigaaga aan daawada macaankay leedahaan ku weydiisanayo marka wejiga in la sugo yacni ayaa sawaabku yahay wejiga ilaahayna waa weji aan la mid ahayn wejiyada makhluuqaadka aan la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn se laynoogu sheegay aynu u rumaynayno laakiin macnihiisa dee waa la garanaya aslumacna waa la sugaya kayfka iyo kunhigii xaqiiqadana waa laga gaabsanaya tamsiilka wujuuhda khalqiga lagu shabbahana waa laga nafinayaa loo diidaya wama tunfiqu min khayrin wax kastaa baxsataan oo khayr ah yuwafa ilaykum waa laydin dhammaystiraya jazaauhu abaalmarintiisaa laydin dhammaystiraya yuwafa naa'ib faacilku wuxuu noqonayaa huwa waa qarsoon yahay laakiin huwa markuu noqday buu mudaaf haddana la qadaraya ila huwadu waxay u noqonaysaa infaaqii buu u noqonaysaa ama shaygii la baxsadu u noqonaya shaygii la baxsaday ayuu markaa u noqonaya ama bixintii oo masderka masderkana waa dhacdaa in loo isticmaalo macnaha mafcuulka loo isticmaalo alinfaaq in la yidhahdo bimacna almunfaqi bihi almunfaq la yidhahdo marka yuwafa waa la oofinayaa la dhammaystirayaa huwa shaygaa baxsateen jazaauhu mudaafka u qadar abaalmarinta waxaa baxsateen ilaykum idinkaa laydin dhammaystiraya marka jazaauhu waa kan dib ka qadaray faacilkii qarsoonaayee huwa ahaa buu mudaafkii markaysa markaa u idaafeeye jazaaga ahaa markaasuu jazaauhu noqday waxaa laydin dhammaystirayaa wa antum laa tudlamuun walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyin waxba aan laydinka nuqsaamin oo laydinka dhibin oo dulmi maxaa la yidhahdaa dulmiga waxa la naqsulxaqi xaqa in la nuqsaamiyaa la yidhahdaa nuqsaanta xaqa la nuqsaamiya waa la yidhahda ama wadcu shay fii hayri maxallihi shayga in la dhigo meeshiisii meelaan ahayn yacni marka ayaa dulmiga la yidhaahdaa labada macne ayaa loo isticmaalaa macna naqsi in loo isticmaalana nusuusaha waaba ku soo aroortay kilta ljannatayni aatat ukulahaa walam tadlim minhu shaya waxba kama dulmin waxaa loo jeeda walam tanqus minhu shaya waxba kama nuqsamin kilta ljannatayni aatat ukulaha walam tadlim minhu a ay walam tanqus marka tunqasuuna minhu shayan laada muxuu u xadfay ila tudlamuunu fasirayay wuxuu u xadfay ikhtisaaran macnuhu markaa wuxuu dhacaya laa tunqasuuna minhu shayan waxba iyadaan laydinka nuqsaamin marka waxa bannaan wa antum laa tudlamuuna inaad tidhaahdo waa jumlo macduufa ah iyo inaad markaa waxaa tidhaahdo waa jumla xaaliya waljumlataani labada jumlo labada jumlo muxuu u jeedaa jumladan shardiyada ah iyo jumlada khabariyada ah ta shardiyadii waa maxay wamaa tunfiquu min khayri wafa ilaykum waa jumlo waa jumla shariya wa antum laa tudlamuun waa jumla khabariya yacni jumlada hore shardaa ku jira labadan jumlee midna shardiyada tahay midna ay khabariyada tahay hee ta'kiidun liluulaa jumlada hore ayay adkaynaysaa oo ta'kiid u tahay jumlada hore waa maxay wamaa tunfiqu min khayrin falianfusikum wax kastaa baxsataanoo khayra nafihiinnu u sugnaaday sawaabkiisa iyo ajarkiisu taasuu sii adkaynayaa oo sawaabkiisa iyo ajarkiisu nafihiinnu u sugnaaday in iyagoo ajarkii oo dhammaystiran u sugnaado waxba aan laga dhimayn dee jumlada horeba way faaidaysay tanna way sii adkaysay uun labada jumlaba lilfuqaraa'i fii ishkaal may macnaha jumladan maxaa faa'iideynaya taasmay tubt tutkalaa faa'ideynaysa macnaha jumladan ila ta'kiid baa le ta'kiid iyo ta'siis baa kala jira ta'kiid wax la soo sheegaa la adkaynayaa warkeeda waa la hayaa laakiin waa la adkaynaya adkaynayaa macno cusub lama faa'iideyn isla macnihii horuun baa la sii adkeeyey ta'kiid baa kaa la yidhahdaa ta'siis waa maxay macno aan hore loo sheegin baa la soo kordhinayaa marka jumladan hadda labadan jumlo maxaa la macnaa ma waxa la macnaa wamaa tunfiqu wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa'a wajhi illaah dee iyadu marka waxay noqonaysaa macnahanoo dhammaystiran may sheegin jumlada hore waa jumlada hore shardiyada ah wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum soo xaasheedi maysa muxuu yidhi saasuu sheegaya waayahay allah waxa uu yidhi lilfuqaraa'i fuqaradii waxaa u sugnaaday khabaru mubtada'in maxduufin mubtade la xadfay khabarkii weeye lafdigani lilfuqaraa'i ahay mubtade la xadfay khabarkiis weeye mubtadaha la xadfayna waa maxay ay asadaqaatu sadaqooyinku lahum lilfuqaraa'i fuqaraday u sugnaadeen marka lahumta nusakha qaar idinku qoran waa lilfuqaraa'i bay markaa u noqonaysa marka waxay ka dhigan tahay alsadaqaatu lilfuqaraa'i sadaqaadku fuqaraday u sugnaatay alladiina fuqaradii baa la sifaynayaa kuwaasoo uxsiruu la xidhay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka loo xidhay siiqadu waa muhayaru siiqa yagaa xidhay lama odhan uxsiruu waa la xidhay laakiin min xaysu almacnaa buu ka eegay ee bidabdi erayga ma fasirin saasuu yidhi ay xabasuu anfusahum nafahooday xidheen cala aljihaadi jihaadkay u xidheen jihaadkay ku xidheen oo ku xabiseen marka siiqada marka bidabdi sida loo fasiro waxay noqon lahayd yacni xubisuu fii sabiili illah ilaahay waddadiisaa loo xabisay oo loo xidhay daafica iimaaniga ama jihaadka ama tawfiiqda allah waafajiyey baa u xidhay la yidhaahdo laakiin min xaysu almacnaa ayuu markaa ka eegay oo isagoo ficilku muqayaru siiqo yahay oo mafcuul loo bineeyey ayuu hadda markaa wuxuu ku fasiray ficil loo binaynaayo faacilkii xabasuu anfusahum nafahooday xabiseen oo xidheen calaljihaadi jihaadkay ku xidheen inay jihaadka markaa waxan ay u xidhnaadaan bay nafahoodii u xidheen nasalat fii ahli sufa kuwii ahlu sufaha ahaabay ku soo degtay ahlu sufuhu waxay ahaayeen dad deganaa masjidka xaggiisa dambe deganaa ama masjidka dhinaciisa ayaa dallaalnima uga samaysnayd halkaasay deganaan jireen yani halkaas ay deganaan jireen waa meel marka u hadhaysan waayahay wa hum arbacu miati min almuhaajiriin waa afar boqol oo muhaajiriinta ka mid ah arsaduu yani marka xidhay nafahooda litacallumi alqur'aani waalkhuruuji maca asaraaya waxay u diyaariyeen oo u xidheen nafahooda weli faacilkiibu binaynayaay litacallumi alqur'aani si ay qur'aanka u bartaan waalkhuruuji maca asaraaya iyo inay la baxaan ciidamada markaysa markaa ilaalada ah ee gaalada soo ilaalaynaysa ama gaadaha ah asaraaya waa jamcu sariya sariya waxaa la yidhahdaa waa ciidanka yacni markaa kooban ee la diro aanu nebigu la socon baa sariye la odhan jiray hadduu nebigu la socdana waxaa la odhan jiray yani marka ghaswa yani marka ay lunto marka ciidankaa sarayaaga ah ee ilaalada ama gaadaha ee la diraayo ee kooban si ay marka ula baxaan oo diyaar noqdaan iyo inay qur'aanka bartaan bay halkaa ugu xidhnaayeen laa yastatiicuuna darban fi lardi xaalaynay karaynin darban socod aynay awoodayn safaran socdaal fil ardi arlada ay safraan oo socdaalaan liltijaarati waalmacaash ay u safraan tijaara iyo baayac mushtari iyo walmacaashi yacni markaa iyo wax lagu noolaado xoola ah inay u safraan waxaa laynay markaa taas awoodayn oo bimacnaa waynay u gacan baxsanayn taa waa ka mashquulsan yihiin yacni waa ka mashquulsan yihiin almashquulu laa yushqal shaqo kale ku taagan oo ah jihaadka iyo tacallumka cilmiga ay baranayaan qur'aanka ay baranayaan iyo jihaadka inay nafahooda u xidhaan ilaa inta faraj imanay nabigana calayhi salaatu wasalaam daafacaan taasay diyaar u yihiin lishuqlihim mashquulkay ku mashquulsan yihiin canhu madkuurka la soo sheego tijaarada iyo macaashkaba ay kaga mashquulsan yihiin biljihaadi jihaadka kaga mashquulsan yihiin shuqli iyo shuquli iyo shaqli iyo shaqali afartaa luqaa ku bannaan marka almashquulu laa yushqal shay mashquulsan lama mashquuliyo ya iyaaka cannii fa innii canka mashquulu yaxsabuhum aljaahilu wuxuu u malaynayaa ka xaalkooda ka jaahilkaay bixaalihim ahniyaa'a qaar hodanna ah oo maalqabeennu u malaynaya min atacafufi ay min ajli atacafuf dhowrsooni daraaddeed ay su'aashiiyo baryada ka dhowrsoon yihiin litacafufihim inay ka dhowrsoonaadeen daraaddeed can isu'aali su'aasha wa tarkihi iyo suaasha inay ka tageen iyo su-aasha inay ka tageen tacrifuhum waad garanaysaa yaa mukhaatabu kaagan lala khitaabayo yaa mukhaaabu waa nakira maqsuuda yaa mukhaaaban iyo ya mukhaaabu waa nakira maqsuudo yacni macaariftayda ka mid tahay macrifooyinkay ku jirtaa macno ishaaraa ku jirta kaagan lala hadlayo waxaad ku garanaysaa bisiimaahum calaamadahoodaad ku garanaysaa calaamatiim calaamadooda calaamadoodaad ku garanaysaa oo maxay ah min atawaaduci isdhuldhig ah wa athariljahdi iyo raadka dhibaatada iyo mashaqada ah yacni tawaaduca iyo khushuucda ka muuqataa baahiduna waa ka oo raadka baahidu waa ka muuqataa qofku markuu ladan yahay dee waxa weeye markaa iyo marka uu baahan yahay dee wejigiisu xataa isma ekaa tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim sooma wejiyadooda waxaad ka garanaysaa yacni waxa weeyaan dhalaalka nicmada ayaad ka garanaysaa wejigooda ahlu jannaha markii la sheegaya hadda maanta asaru lijahdina dee wejigu ka muuqanaya baahi baa ka muuqataa la odhanaya ya ilgo'sanaantaa ka mida yani wejigu inuu basiiradaysan yahaa ka mida yani waxa weeyaan marka jaynafka iyo waxa ku sugan baa ka mida yani tabcaannimada markaysaa ka muuqata yani farqi baa jira min atawaaduci oo ah iyo wa asar iljahdi iyo mashaqada iyo dhibaatada raadkeeda ah laa yas'aluuna annaasa ilxaafa laa yas'aluuna ma weydiisanayaan ama waxaad calaamadooda ku garanaysaa laa yas'aluuna xaal aynay weydiisanayn annaasa dadka aynay weydiisanayn shay-an waxba aynay weydiisanayn fa yulxifuuna ilxaafaa dabeedna ay xaduuraan xaduuris ay xaduuraan fa ay falaa yulxifuuna ilxaafa haddii jawaab laga dhigaayo fa yulxifu ilxaafan baa la odhan lahaa taqdiirka fa laakiin fa yulxifuuna maadaama u falaa yulxifuuna marka macnuhu dhacay ma xaduurayaan oo su-aasha kuma celcelinayaan ilxaafan ku celcelin ku celcelin maayaan waxa bannaan in xaal laga dhigo laa yas'aluuna annaasa dadka xaal aynay weydiisanayn waxaynay dadka wax su'aalanayna weydiisanayn ilxaafan ay mulxifiina xaalay su-aasha ku celcelinayaanoo xaduurayaan aynay weydiisanayn marka waxaa loo fahmi karaa dadka waa weydiisanayaane iyagoo xaduuraya inay weydiisanayn laakiin iyagoo eh, aan xaduurayn way weydiisanayaan baa loo fahmi karaa laakiin muraad maaha taas marka nafyigu sidaa u dhaco marna waxaa loo isticmaalaa qeydka keliya inuu nafyigu u dhacayo marar badan baynu soo sheegay marna waxaa loo isticmaalaa annafyu lilqaydi walmuqayadi macan iyadoo qaydka keliya nafyigu u dhacaayo muqayadka aanu u dhacayn maxaa ka mida ah tusaalihiisa ah, sax khalaqna alsamaaa waalarda wamaa baynahuma baila wamaa khalaqna alsamaaa waalarda wamaa baynahuma laacibiin qayd iyo muqayad baa labaduba jiraan cirarkiiyo dhulkiiyo waxa u dhexeeya maanu abuurin baatilan abuur baatila maanu abuurin asalka abuurka la nafyin maayo allah waa abuuray laakiin abuur baatila inuu abuuraa la nafyinayaa qaydka keliya baa nafigu dhacay wamaa khalaqna asamaaa walarda wamaa baynahumaa laacibiin cirarkiiyo dhulkiiyo waxa u dhaxeeya maanu abuurin xaalaanu ku ciyaarayno waxaanu abuurnay xaalaanu muxiqiin nahay oo aanaan ku ciyaaraynay xikmadii ujeedda xaqa uga jeedno annafyu lilqaydi faqat laa lilmuqayad waxaa kaloo loo isticmaala labadaba in la wada nafinayo mawdicani waa mawdicii annafyu lilqaydi waalmuqayadi macan labadoo isla jira la nafinaya laa su'aala walaa ilxaaf labada midna ma jirto baryo ay baryayaanna ma jirto xaduurna ma jiro waxaa ka mid a ah tusaalaheeda walaa shafiicin yutaac gaalada marka leeyihi shafiic uma sugnaan la ateecaa shafiic waa leeyihiine mid la ateecaan u sugnayn miyaa maya labada midna ma jiro laa shafiica walaa mutaac midna ma jiraan laga tilmaamay walaa sadiiqin xamiim gaaladu markaa sadiiq xamiima male baa la yidhi moogta laa sadiiq walaa xamiim mid walba waa laga nafinaya mid walba waa laga nafinaya halkanna waa sida waayo hadday su'aasha samaynayaan lama moodeen akhniyo inay yihiin waa la garanayaa inay baahan yihiin marka baahidii dee waxa weeye waa kuwan wax baryaya haddamarta marka siyaaqu muxuu caddaynayaa in waxa weeye su'aal xataa inay jiro marka laa su'aala walaa ilxaax laa su'aala lahum aslan ay waa kan sheekhu caddaynaya ay laa su'aala lahum aslan wax su'aali asalahaan uma sugna falaa yaqacu minhum ilxaaf koolcelin iyo xaduurna ka dhici maayo ilxaafkuna waa maxay wa huwa alilxaax waa su'aasha ku celcelinteeda qofku markuu kaa toos dhaqaaqi waaye mar walba nuucdaasun kuro war wax isii war isii wallaahi waa baahanahay caynka xaggaad iga tegaysaa war isii markuu nafta kaa qabto markaa qofka laga yaba in wax isaga dhiibo ka ilxaafka samaynaya waa kaa wey maba tegayaba haddii aan markaysa markaa la siinin waa mulxifku waa ka awey wamaa tunfiqu wax kastaa baxsataan fa ina allaha bihi caliim allah waa u aqoon badan yahay famujaazin calayhi waa ka abaalmarinaya waa ka jazaynaya halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub